bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan sugayna kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxaan ku jirnay baabu salaati lmusaafir qaala alxaafidu raximah llah wacan mucaadin radia allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh waalihi wasalama fii gazwati tabuuk fakana yusali الظhra wاlcصra jamiica wاlmagriba wاlcishaءa jamiica rawaahu muslim wacan mucaadin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yihi kharajnaa maca rasuuli illahi rasuulka maciisaan baxnay sala allahu alayh walihi wasalama fii gazwati tabuuk dagaalkii tabuuk ayuu nebigu u raacnay fakaana nebigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada aduhra duhurka ayuu tukanayay iyo walcasra iyo casarkaba jamiican xaal ay yihiin iyagoo wada jiro walmaqriba maqribkuu tukanayay iyo walcishaaa iyo ceshihii jamiican xaal ayihiin iyagoo wada jiro rawaahu muslimun xadiidka muslim ayaa wariyey ayb xadiidkan ama riwaayadan jamiciiba weli daba jooga axaadiidta jamciga ku saabsan ayuu weli daba joogaa marka jamcintu waxaan niri kuma khaas ah safar keliya safar maxaa yeele qofka negiga ah roobkii oo kale haddii uu jiro waxaa u banaan isagoo magaaladiisa joogo inuu labada salaadood oo isku jamciyo ayaa u banaan taasaan soo sheegnay xadiidkan marka mucaad iyo kii anas marka la isu geeyena waxaa kasoo wada baxayo laba salaadood in la jamci karo oo labada salaadood la jamcinayana waa inay yihiin duhur iyo casr maqrib iyo cisho intaasaa ama taqdiim ama ta'khiir lagu jamciyaa marka xadiidkii hore ee anas ayaa culamada qaar waxay ka qaateen qofku marka uu safarka ku dhex jiro ee uu soconaayo in jamaca la ogol yahay salaad laysku daraayo marka la jamcinaayo qofku marka uu safarka socodkiisa uu ku jiro ama uu markaas rabo inuu socdo oo si aysan salaad u kala gooynin taas in jamaca loo jideeyey iyo salaad jamcinta laakiin haddii qofka musaafirka uu degan yahay matalan halkaan aad ka baxday jowharaad u socotaa kasoo qaad safarkaagi adoo iska socdo waxaad degtay tuulooyinkan tuulo kamidaad ah ku nasa istiri hal maalinaad joogto maalintaas salaad ma gaadi kartid kartiday kuleeyihin sababtoo ah socod kuma guda jirtid adiga oo waxay leeyihiin aljamcu yusannu jamca waxaa loo dideeyaa liman jadda bihi sayru ninkau socodku ku adag yahay oo yacni socod daran inuu socdaa ama socod aduu socod ninka uu socodka ku daran yahay ayaa loo dideeyo jamca oo socodka ku dhex jiray ay leeyihiin oo safarkiisa socod ku dhex jira laakiin nin iska joogo oo naazil ah naazilka looma ogolay leeyahay saairka loo ogolay midka socdo ayaa loo ogolay ninka naazilka looma ogolay ibn lqayimna zaadulmacaadka taasoo isagu rajaxaa alimaam ibn lqayim xadiidkan anas oona ka qaadanaya nebigu kaana rasuulu lahi sal ly slam ida irtaxala buyi marka uu haranayo waa socda uu rabaan ogtahay laakiin waxaa loogu jawaabay waxay tahay jamcintaana sida saxeixa ah qof musaafir ah ama naazib ha ahaado ama kayru naazib ha noqdo waan loo ogolyahay inuu salaada jamciyo ayi musaafir aan loo ogolyahay inuu jamciyo sababtuna waxa ay tahay xadiidka mucaad oo muwada maalik ku sugan ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga akhara salaata salaaduu dib u dhigay fii gaswati tabuuk iyagoo meel degan dagaalkii tabuuk ayuu nabiga salaada dib u dhigay uma kharaja waa soo baxay nebiga uma kharajadan marka waxay daliil u tahay nebiga inuu deganaay oo uusan socod ku jirin ilaa qofku markau soconayo kharaja lama dhihi kara maugtahay uma kharaja wou soo baxay fasalla duhra duhurkii wuu tukaday walcasra iyo casrkii jamiican ayagoo wada jiro uma dakala waa galay meel waa galay haddii la yirina waa naazili nebiga caleyhi salaatu wasalaam meel buu markaas ou joogaa ku degan yahay ee socod kuma jiro uma dakala waa galay uma kharaja haddana waa soo baxay fasalla almaqriba waalcishaaa jamiican maqribka cishiya wada jiro tukayay imaamu shaafici kitaabkiisa al-um waxa uu ku yidhi qowluhu dakala uma kharaja laa yakunu ilaa wahuwa naasilun buu yii kharaja iyo dakala suurtagal ma noqon karto ilaa inuu degan yahay maana oo meel uu ku nasanayo qofku maahane si kale looma dhihi karo waa soo baxay waa galay <coughs> marka haddii riwaayada marka waxay daliil u tahay marka in naazil iyo musaafir labadaba ay wada jamcin karaan marka falilmusaafiri an yajmaca naazilan aw musaafiran ibn cabdilbarna waxa uu yihi riwaayadan markau sheegay hada awdaxu daliilin cala araddi calaa man qaala laa yajmacu ilaa man jadda bihi sayru qolada sidaas qabto xadiidkan ayaa marka ku filan oo yacni eh, radin ugu filan wahada qaadicun lililtibaasi xadiidkaanaana shakigii ku jiray xadiidka anas kanaa baabi-inayo yii meesha ka bixin oo uma kharaja uma dakalana nasu aha macna inuu nebigu isagoo meel degan musaafirna ah salaada uu jamciyey marka ayi musaafir salaada waa jamci karaa ayb qasab maaha inuu socod ku jiro qofku markuu salaada uu jamcinayo rawahu muslimun xadiidkanna muslim baa weli kan marka dawri casir uu jamciyey maqrib uu jamciyey isla xadiidkan waay marka qaswatu tabuuk waay markaan nebiga uu sidaan yeelayo sala allahu calayh ali wasalam waxaa jirta iyadana mar kale oo nebiga uu madiine isagoo joogo salaada uu jamciyey madiine isagoo joogo oo ibnu cabaas uu yidhi nabiga eh, calayhi salaatu wasalaam sallaa tamaaniyan uma sallaa tiscan eh, uma sallaa sabcan <coughs> nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday sideed waa doorkii casirkii uma sallaa sabcan haddana tukaday maqribki iyo cishii oo salaadii buu jamciyey min gayri safarin walaa madha min gayri safarin safar la-aan walaa cudrin safar la-aan iyo cudurdaar la-aan isagoo madiino joogo ayuu nabiga jamciyey salaada markaasa ibnu cabaas la weydiiyey muxuu ka wadaa saasaa la muxuu sidaas u yeelay wuxuu yihi araada an laa yukrija ummatahu wuxuu doonay wuxuu doonay in aan ummadiisu inuusa xaraj iyo dhibaato uusa gelinin buu doonay araada an laa yukrija ummatahu ummadiisa inuusa xaraj gelinin doonay riwaaya marka imaam maalik iyo kale waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu maqan u jamciyaa lagu xambaaraa laakiin riwaayo kale waxay leeyihin hayr ma eh, cudrin walaa safarin walaa maqarin riwaaya xataa maqarka ku darayso diideysa marka maxaa eh, ibnu cabaas su-aashiisana waxaa ka muuqanayso nebigu inuu sidaas u yeelay ummadda inuuna ku dhibin waktiga inuus ummaddii ku dhibin culimadu waxay ku xambaareen ibnu siriin iyo kale waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay haddii qofku mar mar dhif ah yani waktigaba sanadkiiba mar oo kale hadday qabsato arrin daruuro ah inuu salaadii u jamciyo markaas arrin daruuro ah hadduu qabsado isagoo naadir jiddan ah weliba inuu markaas salaada isku daro isagoo xadar oo gurigii oo aan musaafir ahayn xadiidkan taasaa laga qaadanaya qaaraha marka iyaga culamada qaarkood waxay leeyihiin shaaficiyada qaar kamida ah iyo eh, waxaa lagu xambaaraa xadiidkaas ibn cabaas jamac suuri waxaa la yidhaha aljamcu suuriyu ayaa lagu xambaaraa oo suurada unba jamac ka ahay maahan fil xaqiiqa jamac ma ahaynay leeyihin oo see yaalay duhurkii dib u dhigay markuu dhammaan raba ayuu afar ragca tukaday isla markii casaraa soo galay afartiisioo tukaday dowrna aakir waqti uu ka tukaday casarna awal waqti uu ka tukaday maqribka cishaana siduu yeelay laakiin taas waxaa diidaysa oo xaafidku leeyahay ibnu xajar hadalka dambe ee ibnu cabaas layidhi muxuu arrintaa kala jeedi araada an laa yuxrija ummatahu ummadda inuusan dhibin yii jamaca suuriga asagaaba dhib ab ah. inta dhan qofka inuu salaad sugo waktiga dowrkii ma baxay casri ma soo galay iyadaaba iyadaa iyada laftirkeedaaba xarig ahaba arrintan inxarifka lagu zuuliyaaba loogu talagalay marka qoolka ibnu siriina ugu fiican oo in la yidhaahdo mar mar daruura waa u banaantay arrintaas laakiin asalku salaada an waqti lagu tukanay marka daruuraadkaas xaalaad kala duwan ay noqon karaan masalan qofkii hadduu saaran yahay meel aan hadda salaada aysa suurtagalka u ahayn masalan magaaladiiu ku dhex jiraa jidkiiu baabuur ku dhex wadaa meelaha qaarkood meel oo uga dega male baabuurtii saas isu daba haysa ma ka degi karo jidow ku dhex jira wuxuuna og yahay masaajidka ugu dhow ma gaari karo salaadaas maqribka kama gaari karo muxuusa mararkaas oo kale inuu salaada dib u dhigto isku daro waa loo ogolyahay ama uu jamciyo si yahay xaalaad daruura noocaas oo kale hadday timaado yajmacu walow kaana xadaray isagoo xataa legi ow jamci karo xadiidkaas ibnu cabaas ana laga qaatay marka dadka qaarkood ruksada sharciga ma qaadanayaan caziimadiibay isku adkaynayaan waxaa ka imaanaya marka dhib iyo bidac iyo hadhow iyo xeeladaysi iyo ayay dhexgelayaan marka hadhib lama rabo marka taasoo kale qofku marka ruksada sharciga ah uu leeyahay inuu qaataa jamcintu marka waa saas qaababkaas wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal walidalika ibnu cabaas waa sameeyey basre asagoo jooga saas oo kale mar asagoo khudbo akrinayo khudbada wado ayaa niman marka salaadii maqrib la gaaray markaasu wuxuu yihi ay dhaheen salaa salaa say ku qayleen markaasu wuxuu yihi atucallimu atucallimuni sunna sunnada maad ibaraysaa xadiidkaanu u sheega marka marka mararka qaar ibnu cabaas laftirkiisa inuu yeeli jiray oo xadiidka uu qaadi jiraa laga qaadanayo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa taqsuru salaata salaada ha gaabinina fii aqala min arbacati burud afar burud afar eh, eh, yani burud eh, wax ka yar waa wax burud waa wax wax l lagu cabiro masaafada ahy oo marka qiyaastiisu ay tahay lix iyo toban farsak wa afarta marka burud waa lix iyo toban farsak lix iyo tobanka farsakhna taqriiban waxa weeyaan sideetan iyo lix kilomitr meelahaas camal ku imaanaysa lix iyo toban farsak afartan iyo lix mayl sideetan taqriiban eh, kilometr laa taqsuru salaata fi aqala min arbacati burud min makata ilaa cusfaan min makata maka ilaa cusfaan maka ilaa cusfaan oo kale u jamciya salaada o yani ugaabiya marka maka ilaa cusfaan maka ilaa jidda waa isku mid taqriiban rawaahu daara qutniy baa wariyey biisnaadin daciifin isnaad daciifuu ku wariyey marka isnaadka xadiidka marfuuca ah waa daciif cabdilwahaab ibnu mujaahid ayaa ku jira matruukun cabdilwahaab cabdilwahaab ibnu mujaahid ayaa ku jira maana matruuk talkhiisu lxabiirka ibn xajar juska labaad safxada shan boqol konton iyo saddex sidaasuu ku leeyahay waxaa kaloo xadiidka cillo labaad oo ah ismaaciil ibnu cayaasha ku jiro ismaaciil ibnu cayaash ayaa ku jiro wuxuuna ka warinaya xadiidkan xijaaziyiin marka wa riwaayatu ismaaciil can alxijaaziyiina daciifatun hadduu shaamiyiinta ka wariyana xadiidkiisu waa saxiix horaan usoo sheegnay marka xadiidkan laba cilaa ah, haysata ismaaciil ibnu cayaash oo xijaaziyiin ka warinaya iyo cillada labaad oo ah iyo cilada labaad oo ah cabdilwahaab ibnu mujaahid oo matruuka laakiin xadiidkan wasaxiixu ibnu xajar wuxuu yidhi sida saxiixa ah anahu mawquufun anahu xadiidku mawquufun inuu yahay mawquuf anahu isaga mawquufun mawquuf weeyaan ibnu cabaas ayaa lagu waqfiyey oo hadalkan waa hadalka ibnu cabaas ee hadalka nebiga ma aha sala allahu alayh wali wasalam kadaa akhrajahu ibnu khuseyme ibnu khuseyme saas usoo saaray oo isagoo mawquuf oo soo saaray alimaam ibnu khuseyme sidoo kale ibnu eh, alimaamu albukhaarina saasoo kale isagana wuxuu soo saaray mawquuf ahaanuu soo saaray oo wuxuu yihi waqaala ibnu cabaas wabnu cumar xadiidkan oo kale marka sheegay marka bukhaari iyo ibnu khuseyme labadaba waxay soo saareen isagoo mawquuf marka mawquufkaa saxeixa naam ee marfuucu saxiix ma ah horena uga soo hadalna masalada masaafada ku saabsan wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi khayru ummatii ummadeyda kuwa ugu khayrka badan aladiina kuwii weyaan idaa asaa-uu haddii ay xumaan sameeyaan istakfaruu dembi dhaaf weydiisanayo waidaa saafaruu hadday safraanna qasaruu salaada gaabinaya waafdaruu afuraayana akhrajahu abaraaniyu abaraani baa weriyey fi lwsat mucjimu lwsatka ku wariyey biisnaadin daciifin isnaad daciifuu ku wariyey oo isnaadkiisa waxaa ku jira cabdullahi bni yaxya bni macbad cabdullahi bni yaxya bni macbad can ibni lahiica can abi zubayr can jaabirin bihi saas waa xadiidkaas nacam maya abi zubayr kama uunan werinin ilaa ibnulahiican ma ahan ibnulahiican waxaa kala gooni noqday cabdullahi bn yaxya bni macbad marka xadiidka ibnulahiica ku jiro markaa saas markaas ayuu kalaam ugu sugan yahay abu zubayr laftirkiisana waa mudallis waana cancaneeyey xadiidkaana kuma jiro saxiix muslim marka laba cilaa haysta marka ibnulahiica oo isaga laftirkiisa hadal oo ku jiro ninka ka werinaayana axadulcabaadila ma aha hadda cabdullahi bni mubaarak iyo cabdullahi bni yaziid almuqri iyo cabdullahi bni wahaab hadday ka werinayaan xadiidkiisu waa saxiix tadliiskiisu ikhtilaafkiisu wax ma dhibaayo hadda saddexdoodii mid kamida ma aha hadda riwaayadan oo cabdullahi bnu yaxya bni macbadaa ka werinaya ayb marka waa midaas ibnulhayaca ku jira ibnulhayacana ikhtilaadaa ku dhacay kutubtiisa inta gubatay ayaa marka wax uu korow xadiista ka sheegi jiray waana isku dardari jiray midda labaad waxa weeyaan cilada labaad abu zubayr laftirkiisa jaabir ka werinayo abuzubayr can jaabir abu zubayr waa mudalis weliba ibnu xajar kitaabkiisa la yidhaha tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis kitaabkiisa oo maraatibta mudalisiinta oo uga hadlo abu zubayr ama dabaqada saddexaad ama midda afaraad oo ku daray dabaqa haalisa ama dabaqa raabic oo ku daray marka dabaqa haalisa iyo dabaqa raabaca dadka ku jirana waa laa yuqbalu xadiiduhum fiimaa cancanu xadiidka ay cancaneeyaan lama aqbalaayo laakiin haddii ay samictu ama xadathani uu yiha waa la aqbalaa hadda marka abu zubayr can buu ku wariyey xadiidkaas labadaas cilaa markaas abu zubayr oo mudalisa ah oo can ku wariyey iyo ibnulahyaca ma garatay labada cilo marka xadiid ku jirta marka xadiidkan meesha waxaa loo keena wax kale ma ahan salaadii in la qasriyo waajib miya mase waajib ma ah mas'ale iyadana culamadu ay ka hadlaan awalan culamada waay ka waay waxaa la isku waafaqsan yahay salaada safar xaj ama cumro ama jihaad safarada noocaas oo kale haddii lagu jiro in salaada la gaabiyaa layskuma haayo masaladan ufiirsan oo masale lagu ijmaacsan yahay safarka mubaaxa ah marka tijaaro ganacsi u socdaa safar aduu safarada mubaaxa ah salaada ma loo jamci karaa mase looma jamci karo abu xaniife iyo ibnu mascuud waxaa laga wariyey inaan loo jamci karin inaan waxaan jeeda loo qasri karin salaadan loo gaadin karin ay ku tageen asxaabta in badan oo kamida iyo imaamu shaafici imaam malik iyo imaam axmed iyo isxaaqna in safar daaca iyo safar mubaax safarka daacada waa jihaadka xajka iyo kale iyo cumrada iyo ama safarkaada haduu safar mubaax waxa aad u socoto shay banaan uu yahay laakiin inkastoo aysa cibaado ahayd labadaas safarba waa kuu banaanta inaad salaada gaabiso waxayna deliishanayaan ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaacun an taqsuruu min asalaati in kiftum an yaftinakum aladiina kafaruu wasfigaas marka hadda eh, shardiga hadda eh, waa shardi laa mafhuuma lahu liana maxaa kharaja makraj alhaalib waagi hore waa la cabso jiri ama musaafirku cabsiya cabsiya haysa jirtay walidalika yacla bnu umaya xadiidkiisa wuxuu ahaa in cumar radia allahu canhu uu weydiiyey uu yihi ilaahay wuxuu yidhi eh, in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aminaa hadda anagan aamin waa nabad qabno hadda cabsi ma qabno salaada ma gaabinaa mise waa dhamaystirayna aayad qasrigu waxay ku xirtay haddii laga cabsanayo gaalada hadda gaala kama cabsanayo arrintan ka waran markaasu cumar wuxuu yihi cajibtu mimaa cajibta bii waxaad la yaabtaan ana la yaabay yii nabigaan su-aalay yii sala allahu alayh ali wasalam markaasuu nabiga wuxuu igu yidhi waa sadaqo ilaahay idin siiyey aqbala sadaqada ilaahay markii hore saas ku timaado laakiin markii dambe ilaaha sadaqa idinkaga dhigi ama cabsada ama cabsanina waa qasri kartaa salaadii mar haddii marka sidaa loo idlaaqay oo aan la dhihin safar daaca safar mubaax aan loo kala qeydin waa in marka safar kasta salaada lagu gaabi karo hadduu yahay safar daaca ah iyo safar mubaax qowlka raajixaana marka qowlkaas waxaa kaloo iyadan culimadu ay kasii hadleen oo iskusii khilaafeen waxay tahay safarka macsida salaada ma loo gaabi karaa safarka macsida maxaa kamida ah? qofkii inuu shufto soo noqdo jid gooy oo dhigto ayuu inta magaaladan uga baxay markaasuu magaalo kale u socdaa inuu wax soo dhaco inuu wax soo xado qof inuu kusoo dilo ama eh, ziyaarat lqubuur u safra qabri meel ku yaallo marka u socdaa salaad ma gaabi karaa mase ma gaabi karo iyashad rixaal ila alqubuur eh, waxa weyaan waa waa waa shay layska reebe laa tashuddu rixaalu ilaa ilaa talaatati masaajid ama laa tashuddu rixaala ilaa ilaa talaatati masaajid nahyiguna fasaadu keeno waana xaaraan saasu qofku marka hadduu u socdo safarkiisa uu macsi yahay salaada ma gaabi karaa aktaru culamaa salaada ma gaabi karay leeyi sababta waxay tahay ruksada ilaahay loogama faa-iideysto macsi loogama faa-iideysto waxayna daliishadeen faman ibtura gayra baaqin walaa caadin falaa isma caleyh qofki loo dhibaato geliyo baktiga inuu cuno hayra baaqin maxaa lou yahay mid aan baqi aan gardarsanaynin baqi aan samaynayn halkaa marka waxay ka dhaateen in hadduu qofku baaqi yahay aan ruksada loo banaynayn kastoo rukso kasto loo banaynaayo abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy ama macsi ha noqdo ama yownan noqoni waa banaanta saa haddii inuu qofka u qasbiyo macsidana mas'alo kale waay qasriguna mas'alo kale waay laakin waxaa raajixa ah inuusa gaabin karin salaadna ma gaabin kara mana afuri karo waa kale saddexdaas qayboodo marka ay masalada iyadan u uqaybsamo qaar safar daaco keliya ogol qaar daaco iyo mubaaxa ogol oo loo badan yahay iyo qaar macal macsida ogol macsida marka safarka macsida marka looma gaado karo salaada marka midaan ziyaara safar ilaa ashad rixaal ilaa ziyaarat lqubur aan leenahay fuqahada islaamka kutubtooda ay ku dhigeen masalada laftirkeeda rag badan oo sheekhulislaam ibnu taymiya ay kusoo guuriyey oo fuqahadii marka islaamka kamida ibnu bada iyo ragg lamida wuxuu kusoo guuriyey qofku safarkaan inuunan maadaama uu xaaraam yahay salaada loo gaadi karin umuurta marka mashaahida la aadayo hadday mar xaaraamtaan hade in salaad looma gaabi karo bitaali culamada shaaficiyada ee qabtana inay xaaraam tahay waxaa kamid a ah abu moxamed aljuwayni ibn abulmacaali aljuwayni imaam alxarameyn aabihiis abu moxamed aljuwayni oo faqiih wuxuu ahay khuraasaani oo min asxaabi lwujuuh ah shaaficiyada culamada lwujuuha la yirahdo kamid yahay qaadi xuseina kamida oo culamada shaaficiyada khuraasaaniyiinta kamida ayaa kamid ah culamada kale waxaa kamida qaadi ciyaad qaadi ciyaada a kamida kitaabka ashifa iskaleo muslimka sharxa culamada xanaabilada waxaa kamid ah ibnulfaa ibnu caqiil iyo ibnu bata ayaa kamid a rag badan wahaakada nacam marka eh, eh, masaladaas masale macruufa oo culamada khilaafadtooda kaga jira lama dhihi karo ninkii shaddu rixaal diido waxawaaye eh, oo xaaraam yihahdo diin cusuboo keena layim la yimid ninkii dhaho aqwaasha culamadaysanba kala aqoonin qofkaas laba qowl ee culammadii hore masaladan ugu qaybsanaayeen qolo odhanaysa waa banaan tahay iyo qolo dhahaysa ma banaano qolada waa banaantahay dhahaysa ibnu qudaama kamida a ah, saaxibulmuqni qolada diidana waa inta hadda aan sheega kamida ah. waa culamada muta-akhiriinta asxaabta iyagu waxaa laga hayaa qowl laga haayo inay shaduraxaal sameeyeen ma jiro bal waxaa laga haayaa abu hurayra radia allahu canhu isagoo duur saynaa kasoo noqday inuu la kulmay abubasrata bnu abi basrata alkifaari oo basre uu ku yidhi xaggee ka timid abu hurayra markaasu abu hurayra yihi duur saynaa aan ka imid haddaan ogaa lahay ma baxdeen waa kaa celi lahay leana nebigaan ka maqlay isagoo dhahay laa tucmalu lmadiyu ilaa ilaa alaaati masaajid haddii masaajid laysku diiday oo in nadar loo aado oo loo safro qabri min baabi owlaa in laysu diida isagana xataa haddii la yidhaha masaajidkay ku khaas tahay waxaa la diidaa waa masaajid in loo safro haddii la yidhaha xataa masjidkii khayrka badnaa oo afdalulbiqaac ah haddii lagu diiday famaa baaluka qabri marka isaga oo aan masjid gaari lagaro kala ilata marka culamadaada kale marka mutaakhiriinta waxay leeyiin nahyigaan nahyu tanziih haddii la sameeyana wax dhiba ma malaha ibnu qudaame ee waa nahyiga nahyu tansiihay ku xambaareen asalkuna nahyigu waa xaaraam oo sarfiya waxay uga sarfiyeenna ma male oo waadix ma garan marka eh, laakiin wax yiri malaha waa sunna ogow wax yiri shaddu ricaal ila alqubuur ah mustaxab ah lama haayo oo muctabar ah culimadii hore sheega wax muctabara ma jiro oo istixbaab ku sheegay hadda qaar waxaad arkay bal istixbaabku waaba ka tagtay waxaa laga dhigay waajib ninkii aan samaynin diintiisa nuqsaanaaba gashay marka labada qowl la sheegi kara waa labadaas qowl kan raajix aana waa xaaraam ina marka masaladan istidraad un baan ugu tagnay marka masaladan aan hadda hayn haddaan kusoo noqono marka saddexdaas qaybood waaye marka safarkii qasrigii marka ma waajiba haddaad soo ogaatay inuu mashruuc yahay waajib miya mase waa sunna culamada qaarkood daahiriyada iyo waxay ku tageen qasrigu inuu waajib yahay oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu mar musaafir yahay inuu salaada gaabiyo hadduu dhamaystira salaada maba ansaxaysa salaadiisa xanafiyaduna waa qabaan madhabkaas qofku hadduu mar safro ee uunan salaada gaabin inuu taam yeelo salaadiisa waa buraysaa qaarkoodna tafaasiil yaryaray leeyihin ala kuli xaal waxayna culimadu badan yihiin qowlka kale ee ah inaynan salaadii guraynin hadduu taam yaala laakiin waxaa fadli badan laa shaka inuu kasriyo leanna nebiga calayhi salaatu wasalaam lama sheegin inuu salaad dhamaystiray isaas usaafir ah marka nebiga midii uu doortay ee u badnaa in la sameeyo dabcan markay ugu yartahay iyadoo ku jiraa hadaanba waa waajib aan la dhihinba wujuubkeeda marka iyada xoogaa waxaa looga leexanaya waxay tahay waajib aan waayo aan loo dhehaynin cusmaan markii uu mino ku tukaday salaaddii uu qasriyey salaaddii uu taam yeelay salaadii cusmaan markii mino la joogay waa kii duhur afar tukaday casr afar tukaday ibnu mascuud oo gadaashiisa ku daba dukanaya wuxuu yihi halkan waxaan kula tukaday nebiga abuubakar cumar salaada waa gaabinaya labalabay ku tukanaya waa maxa marka sidaan sidaas markaasaa la yii maxaa ugu daba tukatay adiga markaasuu alkhilaafu sharun khilaafkaasi shar badan ibnu mascuud marka ku daba tukashada ku daba tukada waxaa laga qaadan horta salaada inay ansaxayso oo ilaa haddaysa ansaxaynin asxaabta qaaraa ka tegi lahaa shibhi ijmaac camal waayo marka salaadda inay ansaxayso leanna asxaabta rasuulka nin salaada ka goostay ma jiro cusmaan amar waxaa laga qaada inay salaada oo ansaxayso haddii afar ragca laga tukado ama musaafir hadad afar tukad midda labaad inay ansaxayso waxaa kugu daliila haddaad qof muqiima ku dayato imaam salaadiisii taam yeelayo muqiima adiga ku xirata salaada see yeelay waa taam yeelay marka sunada nabigana saas waa ibnu cabaas sida u yeli nabiga uu ka wariyey sala allahu aleyh ali salam qofku marka haddii nin magaaladiisa joogo adoo musaafir aad salaadii ku xiratay isagii salaada uu taam yeelayo inaad taam yeesho hal ragca haddaad kusoo gaartay gaarta taam yeeli afaraad tukanaysa magarataa taa marka waxay tusaya qof musaafira salaad inuu taam yeeli karo ilaa haddaysanba banaaneyn oo salaada ay ku gurayso taam yeel lama dhehe intaas marka waxay tusaya in marka qas itmaamkuna uu banaan yahay dhamaystirka qasriguna uu fadli badan yahay sida ugu fiican saas qaarna labadaba waa siman yihiin qasri iyo itmaam labada haddaadan adiga ruqsada qasriga aadan nacaynin inaad gaabiso inaad dhamaystirto isku mid taa rabta ka sameyn khulaasadaas waxay nebigu uu sameeya fadli badan sunaduna oo ah salaada in la qasriyo haddii la taam yeelana salaadii kuma burayso xadiidkan marka meesha taaso u keensay waidaa khayru ummati aladiina ida asaa-u istakfaruu waidaa safaruu qasaruu waafdaruu saas wahuwa fii mursali saciid bni lmusayab wahuwa xadiidkaanu fii mursali saciid bni lmusayab saciid ibnu lmusayab maraasiishiisii ayuu ku dhex jiraa oo kamid yahay cinda albayhaqiyi imaam lbayhaqi agtiisa mukhtasarun isagoo mukhtasar wahuwa isaga dhe fii mursali saciid ibn lmusayab saciid ibnu lmusayab mursalkiisa dhexdiisa cinda albayhaqiyi bayhaqi agtiisa mukhtasarun ayuu ahaaday xadiis kula soo gaabiyey oo mukhtasar intii hadda aan sheegna waa ka gaaban yahay yani bayhaqi xadiidkan mursalu saciid ibn lmusayab oo ka dhiga isagoo mukhtasar xadiis wacan cimraana bni xuseynin radia allahu canhuma qaal kaanat bi bawaasiiru marka intaan dambe waxaa laga yaabaa taqdiimi taakhiiru sameeyey hadda ka hor baabkan waxawaaya meelo kale inuu ku dhigaya suurtagal hadda baabkan musaafirkii iyo salaada marka oo qofka aan iyo wuxuu isku daray iyo iyo qofka asxaabu lacdaad salaadooda wacan cimraana bni xuseynin radia allahu canhuma marka qofkaysa udhignayn horaan usoo u dhignay meel hore ugu soo qoray wacan cimraana bni xuseynin radia allahu canhuma qaal kaanat bii bawaasiiru bawaasiir ayaa igu sugnay igu taagay fasaltu nabiya nabigaan weydiiyey sala allahu alayh waali wasalam can salaati salaada xaggeeda faqaala waxau yihi salli tuko qaa'iman istaa ku tuko fain lam tastadic haddii aadan awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic haddii aadan awoodin facalaa janbin rawahu lbukhaariyu xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isagana qofku qadarka hadba awooddiisu inta ay tahay inuu salaadii awaamirtii oo la ahyaanayo qiyaamku hadda waa rukni haddii aan la awoodi karinna fadhi buu qofkii ku tukana hadduusa awoodi karinna jifa jiifa wacan jaabirin qaal caada nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu soo booqday maryadan mid jiran fara'aahu uu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam yusallii isagoo tukanayo calaa wisaadatin barkin korkeed isagoo ku tukanayo faramaa bihaa waa ka tuuray waqaala waxau yihi salli tuka cala alardi dhulka ku tuko in istadacta haddii aada awoodeysa wailaa ilaa haddii kalena fa awni ishaar iyo maa an ishaaro wajcal yeer sujuudaka sujuudaada akfada mid ka hooseyso min rukuucika rukuucdaada rawaahu lbayhaqiyi wasaxa abuu xaatim waqfahu abuu xaatim xadii wuxuu saxeexeeda xadiidkan waqfigiisa marfuuc inuu marfuucna isagoo an waa soo aroor oo saxeexa waana soo hormaray xadiidkan wacan caaishata radia allahu canha qaalat ra-ytu nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigaan arkay yusallii xaal uu tukanayo mutarabbican isaga oo hay-adaas mutarabbicnimada ah u fadhiyo mutarabbic qofku markuu saas ufadhiyo sidaa labada lugood saa isku geliyo rawaahu nasaa-iy wasaxahu lxaakim marka hadduu saan ku tukan kara fadhi markuu ku tukanayno inuu sidaan ayaa oo sunadu ay tahay haddii una awoodi karina sida u fudud buu yeela baabu ljumcati jumcada marka intaa musaafir iyo axkaamtiisii oo intaan waa ka tiro badan tahay laakiin wixii salaadiisa ku saabsan waa lagu dhama intaas intaasii ku dhamaan marka haddii uu ku dayanaayo muqiim nin salaada qeyb yar oo salaadaada kamid a ah, haddaad uga dayato qof muqiim ah waa inaa adig salaadii taam yeesho salaata muqiim inaad tukanaysa waxaa kaloo iyadana jirto qofka musaafirka ah haddii uu tujinayo wuu tujin karaa salaadana waa ka bixi karaa dad iyagu muqiimiin nin musaafira ah, hadduu hormara uu imaam noqdo salaadiisaas ka gaabinaysa labadiisa ragca markuu duhurka tukada uu salaamo noqsado ayay iyagu salaadooda taamiyeedaan labada u udhileed markaas dhamaystira oo cumar bnu khadaab markau maka yimid labau tukaday markaasuu salaamo noqsaday wuxuu yidhi ayuha annaas atimuu salaatakum fa inaa qawmun safrun madow salaadiina dhamaystirta annaga dad musaafiriinaan nahay taasuu ku yiri marka intaas ayagooda ugu digaan marka ayagoo istaagayan salaaddooda waa taamiyeelay baabu ljumcati jumcadii ayuu u baab yahay baabu axkaami ljumca jumcada axkaamteeda salaada jumcada axkaamta kusoo aroortay ayaa baabkan lagu cadaynaya ayb jumcada marka iyadana khasaais bay leedahay ibnulqayim zaadulmacaadka uga hadlay khasaaistii jumcada ay leedahay hadda halkan waa salaadeeda iyo wixii salaatljumca iyo wixii ku saabsan can cabdillahi bni cumara wa abi hurayrata radia allahu canhum waxaa laga wariyey anahumaa labadooda samicaa rasuula llah rasuulkay maqleen sala allahu alayh ali wasalam yaquulu xaal ou odhanaayo calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa alwaaxyada ama qoryaha uu ka samaysnayo korkiisa isagoo nebiga ku sugan ayisagoo odhanayay maqleen layantahiyanna way ka harayaan oo ka harayaan aqwaamu qolo can wadcihim ka tegista ay ka tegayaan xaggeeda aljumucaati jumcooyinka aw amase haddaynan sidaa yeelin layakhtimanna allahu ilaahay daboole oo daboole calaa quluubihim quluubtooda korkooda uma markaa dabadeed layakunun layakuununna ay ahaanayaan oo ahaanayaan min alhaafiliina dadka haafiliinta aw amase layakununna ay ahaanayaan oo ahaanayaan min alhaafiliina haafiliintay ka mid ahaanayaan ama aw layakunanna ay ahaanayaan oo ahaanayaan min alhaafiliina macnaha iskuma bedelaha waxaa weeyaan un eh, midna marka waa la bineeyey midna waa waa thubuuti nuun aa lagu damadaasna waa calaamad tusaysa waaw inuu meesha ka maqan yahay rawahu muslimun xadiidkii muslima weriy marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa jumcada salaada jumcada ka tegista qofka uu ka tegaayo waciidka shadiidka ah ee kusoo arooray oo taa marka eh, waciidkaasuna waxau yahay in qalbigiisa la daboolo qofka hadda haddii qalbiga laga daboolo waa u dhamaatay marka haddii marka eh, eh, qofka qalbiga laga daboolo meesha wax ka fahmi lahay waayo waxaa u bedeleysa marka eh, inuu khaaatumadaba u seego marka waana arin marka aada u daran waayo macaasi inay macaasi soo jiidataa marka xadiidka laga qaadana leanna qalbigan in la daboolo maxaa sababay macsi kala sabay lidalika marka ilahi wuxuu yihi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum aayaddii kalena waxay ahayd wanuqallibu afidatahum absaarahum kamaa lam yuuminuu bihi awala mara wanadaruhum fii quuyaanihim yacmahuun yani qalbigooda indhahoodaan dabagedinay beenistii markii hore ay beeniyeen darteed kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun waxay kasbadeena qalbiga uu la madoobaayo waa kaas marka dillo badan tahay marka marka macsidu waxay keensataa iyadana macaasi kaloo tiro badan iyo halaag sida wanaagu oo wanaag kale u keensata waladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum hanuunkiina waxu keensana marka hanuun kale marka dadka iyagu ka tegaayo jimcooyinka oo uga tegaayo adduunya darteed oo shaqo ku dhex jiro ama beero iska falanayo oo ama howlo kale ganacsi ku dhex jiro oo kana tegaayo jumcada sidaa uga tegaayo hadday saddex jumco ay uga tagaan tahaawul iyo caajis wahsi dartiis hadday saddex jumco oo isku xigta ka tagaan qalbi waa la daboola axaadiis fara badanaa sheegtay ninkii saddex jumco oo isku xigto tahaawulan uga tago ilaahay subxaana watacaala wuxuu daboolaa qalbigiisa qofku halisuu ku gelaya in aada la ysaga ilaaliyo jumcooyinka laga tegaayo khusuusan meelaha dadka hadda jooga wadamada wadankan banaankiisa oo kale dad in badanoo dadka kamid a ah shaqo darteeda uga tegayaan salaadii jumcada aysa u tukanayeen marka qofkaas xataa lacagta uu soo shaqaysanayo xaaraan xaaraan ayy waa saameynaya ila maxaa yeele qofku haddii iyadoo waqtiga aadaanka la gaaro oo shaqo isaga jiro ee uunan soo ajiibin waxa uu waqtigaas oo wax shaqaysanayo waxuu kasbaa xaaraam xaaraantaasoona marka xalaashiisa isaga dhexdaraa dadkii marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam xadiidkiisa inay qaataan waayo oo dhahayey ina ruuxa alqudusi nafaqa fii rawci ruuxulqudus oo jibriila ruuxdeyda wuxuu ku afuufay ina nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa naf ma dhimanayso oo ilaa ay risqigeeda ka oobsan alaa fa ajmilu dalaba fi risqi war hooy risqiga raadintiisa qurxsada oo si xalaala ah risqigu raadsan si xaaraan risqi ha u raadinina fainamaa cinda allahi laa yunaalu bilmacsiya kamaa qaal ilaahay agtiisa waxa oo risqi macsi laguma gaaro risqiga ilaahay agtiisa macsi laguma gaaro marka dadkii halkaan iyaguna joogay iimaanka wuxuu uga tegay waxay tahay qofkiiba wuxuu aaminsanya hadduusan isku qasqasin inaysanba uusan baahi ka baxaynin mar qofka waxaa la iska dhaadhiciya inaan la noolaa karin ilaa in xaaraan la kora taasna marka waa waxyaabaha saacadda qiyaamada dhawaanshadeeda nebigu ou calaamada uga dhigay waa xadiidkii bukhaari iyo abu hurayra saacadda qiyaamaha ma dhacayso uu yidhi ilaa qofku aanu fiirinin maal keliya un ou aruursado maal keliya un ou rabo ounan fiirinin maalka xaggeebuu ka kasbaa a min alxalaali am min alxaraam ounan u kala aaba yeelin min calaamaati saacay kamid tahay nabiga alay slam marka nebiga waa calam min calaami nubuwa waa dhacday marka hadda waa waqtiga aan joogna waa taasn kuwii dalka banaankiisa joogeen xaaraanay gacmaha kula jiraan oo ama ribo ama waxay gacmaha kula jiraan jumco laga tago iyo salaad laga tago iyo doofaar laga shaqeeyo iyo khamri la qaado iyo noocaas oo kale ku dhex jiraan ilaa qaar ilaahay u naxariistay maahane kuwan dalka joogana boob iyo dhac iyo marka xatooye iyagana waxay u noqotay hab loo noolaaday u noqotay waxaan marka waxaa fiican qofka inuu ilahay uga cabsado dii kale saameynay ku yeelanaya isaga duriyadiisa iyo naftiisa khaatimada inuu ku waayona halisay u tahay uma markaa dabeed layakuununa waxay ahaanayaan ahaanayn min alhaafiliina rawahu muslimun jumcada ka tegisteeda ciidkaasa kusoo aroora wa can salamata bn ilakwac radi allahu canhu qaal kunaa nusalii maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam aljumca kuwa badan hadda jumcada waa ka tagaan hadda magaaladan joogo oo marka duruqdan ayagana u nisbo sheeganayo waxayna uga tegayaan duruqu suufiya kuwa u nisbo sheeganayo waxay uga tegayaanna wax aan xujo ahayn magaaladan weynay joogaan agtooda laga addimaa waxay leeyihin maya annagu adduunka dhanaan musaafir ku nahay yani waa shibhi baatiniye camalaa kuwaas firaqda baatiniyadoo kale baatiniya haddaad maqasho waxaa laga wadaa niman aaminsan sharciga dhanba daahirkiisa waxba kama jiran sharciga dhanba waa baatin aan la gera karin marka maxaa laga wadaa baatinka soonka oo kale waxaa laga wadaa sirta sirta ninka imaamka ku ah inaad ilaalisaa laga wadaa soonay kuleeyihin xajka maxaa laga wadaa imaamka aimada qubuurtooda in la aado ayaa xajka laga wadaa salaadii maxaa laga wadaa wax kaley ku sheegaya eegaan waxyaabo kale ku fasiraan zakadii macno kale wax walba macno kale u yaalaan aakhiro ma jirta aakhiro rasmi ah ninka haddau dhinto ruuxdiisa hadduu fiicnaayna wax fiicanaa la geliya hadduu xumaayna wax xunaa la geliya xayawaan xun aan la gelina aakhiraa maba rumaysan iyo janna naar iyo toona marka firaqdaasoo kale waay marka kuwaan hadda salaada jumcadaan tukanayn toban sanay xamar degan yihiin ma tukanayan salaada waxayna ku andacoonayan dadkan magaalada jooga qaar qaarba si un adduunka musaafiraa lagu yahay qaar waxay ku leeyiin dadkan magaaladan joogo ilmaha iskoolka u dirsado waaba gaalaba muslimin maba iskooladan ingiriiska iyo waxaas baranayo iyo qaar wax noocaas intay sameeyeen dadkii gaalaysiinayan oo bitaali jamaacadii lama aadayo waalidka u dirsada waa lamid kaon waa lamid yani kuwa aan ka hadla waa duruq suufiya waay shirka ani hadda ka hadli maayo inkastoo ayaga laftirkooda shibi takfiiriyin ay yihiin haddana calaa kulli xaal qaabkay u dhahaanba qofku inuu meel toban sana iska degan yahay jumcadii xay cala salaa xay cala falaax laleeyahay oona tukanin oo duhur uu tukado soo gala axaadiistan layaktimana allahu calaa quluubihim uma layakuuluna min alwaasiliin asoo gala marka nimankan in badan la rabay in wax loo sheego waaba dad afla ku dhacday maxaa loo sheega ma arag iyaga dhan ba xayraansan wacan salamata bni lakwac radia allahu canhu qaal kunaa nusalii maca rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam an la tukan jirnay aljumcata jumcada uma markaa dabadeed nansarifu waa guddoomi jirnay walaysa lilxidaani walxaal laysa lilxidaani derbiga aan usugnaanin sugnaanin dilun hoos nastadilu bihi hooskaas oo nastadilu bihi aan ku harsano mutafaqun caleyhi walafdi lilbukhaariyi wafii fii lafdin limuslimin kunaa waxaanu ahay nujamicu kuwa jumcaysto macahu nabiga maciisa idaa zaalat shamsu qoraxda hadday iilato oy dhanka galbeed cirka uga baxda uma markaa dabadeed narjicu waan soo laabanaynay natatabacu xaal aan raacraacayno alfay-a hooska inagoo hooska raacraacayno hooska uu yaryahay macnaha hooska derbiyada hooskooda iyadoo weli uu yaryahay ounan dheeraani ayb wacan sahl bni sacdin radia allahu canhuma qaal maa kunnaa ma aanan ahin naqiilu kuwa qayluulsado qayluula waxaa la yidhaha hurdada la seexdo gelinka hore ayaa qayluulo la yidhaha maa kunaa ma anan ahin naqiilu kuwa qayluulsada walaa nataqadaa iyo kuwa qadeeyo ilaa bacda aljumcati jumcada ka bacdi maa jumcada kadibaa markaan jumcada soo tukan aan qayluulsan jirna on aan wax cuni jirna eh, mutafaqun caleyh xadiid bukhaari muslim baa soo saaray walafdi limuslim wa fii riwaayatin riwaaya walafdi limuslim taan marka macno saas weyn ma laha sababtoo bukhaarina saan oo kale xadiidku u weriyey waa nafsu lafdi lafdigu bukhaarina uu sheegay marka walafdi limuslim wax loo dhaho male goormaa la dhahaa muttafaqun calayhi walafdigii fulaan hadduu yiraa yacni alfaaddooda farqi yar u dhexeeya marka lafdigii oo soo kaxeeyey ayuu marka walafdu lifulaan dhaha laakiin hadda bukhaari iyo muslim isku lafdiye isku riwaayo waxba kuma kala duwan marka walafdu limuslim ma loo baahno wallahu alam fii riwaayatin riwaaya fii cahdi rasuulillahi sala allahu alayh wali riwaayadan muslima iskale wa fii riwaayatin riwaaya oo limuslimin usugnaatee fii cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii rasuulka ayaan sidaas yeeli jirin marka fii cahdi rasuulillahida wuxuu uga dhiga waxuu kusii adkayna tii hore ilaa markii hore marka sahala yidhi waxaan ahayn ma waqtigii rasuulkay saas yeeli jireen ma bad bacda nebi may saas samay jireen ma inkastoo sida hadday saxaabadu sidaan dhahaan waa un fii cahdi rasuulilah unbay ka wadaan sida badan haddana riwaayadan dambe fii cahdi rasuulilah ayaa sii caddaynaysa shakigana meesha ka bixinayso labadan xadiid ama saddexdan xadiid ibnu xajar wuxuu u keenay waqtuljumca inuu uga hadlo salaada jumcada waqtigeeda waa waqtigee laba qowla mashhuur ah oo masalada ku jirta qowl waxa uu leeyahy waa qowlka loo badan yahay culamado dhanna ay qabaan ilaa axmed bin xambal ma ahan qowlkaas waxa uu yahay waqtu ljumcati waqtu uhri jumcada waqtigeeda duhur waqtigiisa way duhur waqtigiisu sooma anaan soo marin waa waqtigii duhurkaa jumcadana waqti u ah oo ninkii qabla duhur jumca tukadaa salaad jumca uma ansaxayso leanna waqtigeediiba sooma gelin ayb imaam lbukhaarina masalada saasoo qabaa oo saxiixiisa waa jasmiyey oo waxa uu yidhi baabun intuu baab samaystay u baabaystay wuxuu yidhi waqtu ljumcati idaa zaalat ishamsu waa gooyey masalada jumcada waqtigeeda waa hadday qoraxda zuusho oo dhankaan ay xoogaa u baxdo iyadoo masalada khilaaf ku jiro yidhi ibn xajar ayuu jasmiyey imaamu albukhaari meeshan sababta maxay tahay liquwati daliil daliilka oo haysta xoog badan imaam axmed isaga wuxuu ku tegay qabla zawaal in la tuka kara xataa jumcada oo duhurka waktigiisa ka hor barqada in la tuka karo wuxuuna daliishaday xadiid cabdullahi bni siidaan oo ibn abi shayba kasuu werinayo abubakr ibn abi shayba weriyey min xadiidi cabdillahi bni siidaan waa cabdullahi bni siidaan bikasri wuxuu leeyahay marka cabdullahi bni siidaan eh, eh, taabiciga wuxuu leeyahay waktigii nabiga caleyhi salaatu waxaan abubakaran jumcada la tukaday sallaytu wuxuu shahidtu ljumcata maca abi bakrin fakanat salaatuhu wa khudbatuhu qabla nisfi nahaari maalinta niskeed waa ka horreysay salaadiisa iyo khudbadiisaba waxay ahayd qabla nisfi nahaar maalinta farkii niskeed waa lix sac ka hore taasoo marka wuxuu ka qaatay inuu sameyn karo salaatu ljumca qabla duhri nafka ka bacda zawaal haddii la dukadana waa fiicanta u leeyahay masalada fiiri laakiin culamada badankood waxay badan qowlka kale kaasaana xoog badan wallahu aclam sababta waxay tahay xadiidkan cabdullaahi bin siidaan uu ka sheegay abubakar iyo cumar waxa weyaan cabdullaahi bin siidaan laftirkiisa taabicigaas ibnu cadiy waxa uu yihi shibhu majhuulun waa shibhi majhuulu yihi markaas imaam lbukhaarina waxa uu yidhi laa yutaabacu calaa xadiidihi xadiidkiisa lama mutaabaceeyo ibnu xajarna wuxuu ku sheegay ilaa anahu gayru macruufi cadaalati yuri cadaaladiisa la garan maayo marka wuxuu ku dul wareega inuu majhuul yahay ama in xadiidkiisu xadiid la mutaabaceeyo ounan ahayno dabdigiisa markaas aan la gara karin khulaasat qowl bukhaari iyo aimada ay kamid yihiin waa daciifinayen bal waxa waxaa ansaxday ibnu abi shayba ku sugan min dariiqi suweyd ibnu kafala inuu yidhi anahu sallaa suweyd inuu la tukaday maca abi bakrin abubakr uu la tukaday oo cumara iyo cumar xiina zaalat shamsu qoraxda markay zuushay marka riwaaya waatana abubakr waxaan la tukaday suweyd waktiga duhurka marka qoraxda zuusho kadib ayaa jumcada aan la tukadayn marka riwaayadaanna marka isnaadka xadiidkanna ibnu xajar waxa uu sheegay xadiidkan isnaadkiisu inuu saxeexi xadiidkan oo oo sweyd inuu saxeexi marka kanaa ka saxeexsan mid ibnu sidaan leanna maxaa yili ibnu sidaan isaga waxbaa laga sheegay dacfiyaa lagu sheegay laakiin sweyd ibnu kafla riwaayadeed riwaayadiisa saxeexa ibnu rajab isaga ibnu rajab alxambali kitaabkiisa fasulbaariga wuxuu yidhi eh, riwaayaadkan ibnu siidaan riwaayadiisa waa saxiix wey wax cilla hadda ah uu ku zuuliyeyna ma laha cilladan hadda laga sheegay ibnu siidaan ma ma usan aada ugama hadlin mana uuna zuulinin keliya uu wuxuu sheegay mundir inuu xadiidkan daciifiyey eh, bukhaari uu ku raacay oo keliya bis intaasuu sheegay ouna imaam axmed uga aqoon badnaay eh, dhinaca yani rijaasha iyo axaadiista qaabkaasna marka ma ahan qaab oo hadda wa lagu eh, eh, xujo yani jawaab ma noqon karto imaam axmed hadduu uga aqoon badan yahay laakiin haddii ciladaana la sheegay cilada in laga jawaabo imaam nawowina waa daciifiya xadiidkan marka allahu aclam marka sida raajixa waxaa weeyaan in waqti waqtiljumcati waqti duhri lanna mar haddii xadiidka kusoo arooray qabla aljumca qabla duhri cabdullahi bni siidaan sidaan looga hadlaayo kuwan kalena war uusan ka taagnayn kuwa kale in la qaato waa xadiidka ugu sariixsan oy keeneen cabdullahi bni siidaan xadiidkiisa qolada imaam axmed yani xanaabilada xadiidka ay keeneen marka ayagu xanaabilada xadiidka suweyd ibnu kafal haddaan sheegayo ibn abi shayb waxay uga jawaabaan abuubakar marna qabla duhriyu tukada marna qabla waqti duhriyu tukaday marna waqti duhriyu ku tukadaa laleeyahay waa jamcinayna iyagu leeyihin laakin jamcintu waa hadduu ansaxay waay xadiidka cabdullahi bn sidan laakin hadduu ansixin maxaa la jamciyaa marka ma saxiix daciifaa la jamcina waqtigeeda marka aqwaashaas iyo wararkaasaa ku jiraan xadiidka hore marka salamatan min akwac kunaa nusali maca rasuuli lah sal sl aljumcata uma nansarif waa gadoomi jirna walaysa lilxidaani dilin nastadilu bihi iyadoo weli derbi uusa hoos lahayn labada qoloba waa dliishataa waa deliishan kartaa qolada odhanaysa waxaa la dukanaa qabla zawaal iyo qolada dhahaysa bacda zawaala la dukanaa lianna maxaa yeele khudbadu waa gaabnaa jirta xilliga abubakar xilliga yani xilliga nebiga xilliga abubakar iyo khudbada iyadoo gaaban salaadiina marka ay khudbadu ka dheer tahay un um, laakiin iyadana wuxuu akri jiray waa la sheegay nabiga sabix ismihi la taga iyo suurat ljumca iyo munaafiquun marka eh, weli marka saas waqti duhur la galo khudbadii ay khudbada gaaban tahay ee la tukado marka lasoo baxo weli qoraxda waa kulusha hoosna ma jiro marka xadiidkan labada qoleba waa u jiidjiidma wafii lafdin limuslimin kunaa nujamicu macahu waa la jumcaysa jirin idaa zaalat ishamsu markay qoraxda cirka bartankiisa ay ka zuusho kan markay taageera xadiidkan jumhuurta waa xadiidkan daliil wuxuu uyahay jumhuuru ahlilcilmi weliba lafdiga kunnaa waxaan ahaan jirnay wuxuu tusaa inay sidaas xaalku u ahaa mar walba leana kaana sida badan waxay tusaysaa daymuuma sidaan in xaalku ahaa jiray uma narjicu waa laaba jirnay natatabacu lfay hooskaan raacraaci jirnay hoos yar ayaa jira hoos yaraa jira oon raacraacayo xadiidka sahli ibnu sacad mar labaad labada dhinac waa u kala jiidmaa oo xadiidka sahli ibnu sacad wuxuu leeyay maa kunaa naqiilu walaa natagadaa culmada marka weliba waxaa aada u deliishata kan xanaabilada waxay leeyihin sababta qayluula waxaa la yihaahdaa noomu awali nahaara layii duhurka ka hor hurdida la seexdaa qayluula layii marka waxay leeyihin haddii marka ay salaada soo tukadaan kadib ay qayluulisa jireen waxaa laga qaadanaa halkaan ay leeyihin wakti duhur waktiga duhurkoon la gaarinba inay salaadii ka bixi jireen wakti ay ku qayloolsadaan oo usoo hari jiray weliba saasay leeyihin laakiin xadiidkan culamada kale waa ka jawaabeen ibnu eh, xajar iyo kale marka eh, iyo bukhaari iyo kulli waa ka jawaabeen waxyaabaha marka ugu eh, fiican ay uga jawaabeen waxa weeyaan in la yiraahdo maalinkaas baa marka qayluuladooday ka hormari jireen qayluulada iyo eh, iyo qadada waxay ka hormari jireen salaada diyaargarowgii lidaalika saa darteeda saxaabigu u sheegay in la oo la sheegaba waxaa keentay in maalintaas maalmaha kale ay uga duwaneen saas saas oo wuxuu leeyahay laa dalaalata calaa anahum kaanuu yusaluuna aljumcata qabla zawaaji bal fiihi anahum waxaa ku sugan uu yihi ibnu xajar anahum kaanuu yatashaagaluuna can alghadaa'i waalqaa'ilati ayay ka mashquuli jireen waxay uga mashquuli jireen bitahayu'i liljumcati uma bisalaati ayay uga mashquuli jireen uma yansarifuuna waa gadoomi jireen fayatadaarakuuna dalik markaasay dib ay ka haleeli jireen qadadoodii iyo qayluuladoodii marka xadiidkii hore iyo kuwan marka waxaa un kasoo baxay in waktiga jumcada waqti duhri uu yahay qabla duhri haddii la tukada salaadii marka inay khatar keenaysaa jumhuur ahlicilmi salaada ina ansaxaynin imaam axmed ina salaada qabla zawaal bacda zawaal labadaba waa la tuka karaa uu leeyahay wacan jaabirin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama jaabir waxaa laga wariyey nabiga sala allahu alayh waali wasalama kaana wuxuu ahaa yakdubu mid khudba akriya qaa'iman yakdubu wuu khudbayn jiray ku khudbaya ayuu ahaa qaa'iman xaal uu yahay mid taagan faja-at waxaa timid ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yakdubu mid khudbo akrinaya qaa'iman xaal uu isagoo taagan faja-at waxaa timid ciirun safar oo min ashaami shaam xaggeed ka timid fainfatala annaasu dadkii way gadoomeen ilayha ila alciiri awrtii iyo tijaaradii bay xaggeedii aadeen u gadoomeen xataa lam yabqa ilaa intuusan ka harin ila tnaa cashara labaiyo toban rajulan mid rajulin oo nin maahan rawahu muslimun xadiidka muslima xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa khudbada nebiga inuu istaag ku akri jiray waana imaan doonaa mid kalaa keeni doona inuu nebiga istaag ku khudbayn jiro laakiin hadda isaga maaa maxalushaahidkiisa ma aha inuu khudba istaagaa lagu akriyaa iyo fadhi laguma akriyo iyo ma aha hadda baabkan xadiidkan inta uma keenin ee wuxuu u keenay faja ciirun min ashaami fainfatala annaasu ilayha xataa lam yabqa ila itnaa cashara ila itnaa cashara rajula yani salaada jimcada ma loo shardina cadad hadda xadiidkan marka waaas wuxuu caddaynaa labiiy toban inay nebiga kusoo ha labiiy tobankaas marka ay marka ay u baaqi noqoto inta kalena ay orti iyo ay aado ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay arrintan waxay ahayd waagii hore salaada iyo khudbada salaadaa horrey jirtay khudbadaa dambey jirtay marka salaadii bay tukadeen waxay is yiraahdeen mar haddii salaaddii la tukaday khudbada waa dhegeysigeeda waxay is yiraahdeen aada uma sii adka markaasay awrti xaggeeda aada wailaa ibnu kahiir wuxuu yihi laa iq yasuma asxaabta rasuulka iyadoo salaadii la sugaayo inay awrka ay aadaan ay yani awr ganacsi keentay inay u ordaan taas laa iq ma ahan u leeyahay marka qaab noocaasoo kolley uu tafsiirkiisa u toojiihinay si kastaba ha ahaata marka labiiyo tobana u hartay madina marka culamada qaara waxay ka qaateen labiiyo toban qofood inay ku ansaxayso jumcada Eh, ka badanna ka yarna aysan ku ansaxeynin qaara saa u qaata xadiidkaanay ka fahmi laakiin qoladaa marka xadiidka fahamkoodaas waxbaa ku jira sababtoo ah laba iyo tobana u hartay nooca xadiidka laga qaadana marka hadday kow iyo toban u hari lahayd nebiga ma iska dhaafi lahay salaada mlabaiyo toban un waa isku soo aaday waaqicadaas unbaa waa la cararay tiradii unbaa labaiyo toban iska noqotay looguma talagelin lama dhihin eh, labaiyo toban aan reebno maadaama labaiyo toban hadday ka yaraato jumcadii baan ansixaynin ila iskuma laguma ballamin marka ma la deliishan karo marka xadiidkan tiro labaiyo toban daliil uma noqon karo waxaa lamida ah sidoo kale midka ay deliishadaan shaaficiyadu afartanka ah, inkastoonu tegi doono yacni sunnadu waxay ku tagtay afartan in marka lagu jumcaysto ama ay leeyihiin eh, jumcadii ugu horeysay ascad ibnu zuraara gurigiisa ka dhacday dadkiina afartan ninay ahaayeen dadkii tukaday hadda jumcadaas unbaa afartan unbaa kasoo qeyb gashay ma ahane hadday labiyo toban kasoo qeyb geli lahayd ma kala tegi lahaayeen taas in la cadeeyaalafahma sooma yani afartankan maalintaas afartan iyo waxaa iswaafaqay maalintaas ee hadday afartan ka yar imaa lahaayeen inaan la yeeli lahayn nas cad ma yeelin meeshaan tirada iyo maalinkaas unbaa iswaafaqay marka masaladan wax tira hadda nas ku qaydaya afartan ama konton ama lixdan ama laba iyo toban ma laha sida raajixa marka maxay ku imaaneysaa waxay ku imaaneysaa in la yiraahdo tirada eh, jamaaca inta ugu yar maadaama aan sharcigu qeyd u sameynin oo jumca intaas ha tukato ousa dhihin wixii uu jamaaco u yaraay unbaa marka ay ku xadiiskuna xadiidkuna waxaa isnaani famaa fawqahuma jamaaca laba iyo ka badan waa jamaaca saa darteed marka saddex hadday meel joogto waa jumcaysana afartan qeyd meesha ma yaalan dadka qaarkood marka waa ku dhiban yihin waxaad arkaysaa tuulooyinka qaarkood soddon iyo sagaal aa tirada ay ku istaagtaa lagu leeya hal ninaa la raadina marka si jumco loo oogo loo tukayo shidadan iyo marka waxaan dadku ilaahay ma gelin iyaga unbaa isgeliyay shidadan midda kale waxaa iyaduna marka dhibaatada kale oo taagan waxay tahay afartankiiba haddana intaasoo shardi ku xiran waa dad aan gugi aan gu iyo dayr guuraynin laa yabcanuuna sayfan walaa shitaa xagaa iyo gu-la-aan jiilaad aan guuraynin onsaan ahayn onkan ahayn haddaba markaad meesha waxaa imaanaysa inaan jumcadiiba la tukano magaalooyin tuulooyin maana magaala la dhihi karaa oo ganacsiga ka socdo iyo magaalo ahaan loo ictibaariyo oo haddana maca daalika aan jumco laga oogeyn ad arkaysa oo maslaxadooda adduunyaba magaalay ka dhigteen magaaladaasi ma midaan maxaa isaan iyadu loogu yeelay inta kale meelaha qaarkood muslim badanba maba jooga waxaa laga yaabaa tuulo in laga helo golalkaas gaalada toban nin oo muslim haddii la yidhaha jumcaha tukanina maxay noqonaya marka iyada marka jumcada wixii jamaaca ku ansaxday ku ansaxeen cala alqawli raaji waan u tegi doonaa afartanka iyo wuxuu kusoo arooray iyo cadadka marka saa marka uma aha qolada labaiyo toban odhanaysana labaiyo toban waa un muwaafaqa un labaiyo toban iyo waaqicadaasa iswaafaqay bes keliya wacan ibni cumara qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam waxau yihi man adraka rakcatan ragca qofkii haleelo min salaati ljumcati jumcada xaggeeda ka haleelo hayriha iyo heyrkeed falyudif ha ku daro ilayha iyada xaggeeda ukhraa mid kale ha ku daro waqad tamat salaatuhu waqad tamat waytaamn waana taam noqotay salaatuhu salaadiisa rawahu النasaa-iy wabnu maajah wdaara qطniy walafdu lahu isnaaduhu saxiixu laakin qawa abu xaatim abu xaatim wuxuu xoojiyey irsaalahu xadiidkan mursalnimadiisa marka xadiidkan meesha iyada wuxuu u keensaday jumcadu intay qofka uu ku haleeli karaa salaada jumcada hal ragco haddaad imaamka kusoo gaarto jimcadii waa haleesho hal uu kale unbaad ku darsanay ragcada kuu dhamay laakiin maxaa laga fahmaa xadiidkan ninkii aan ragco kusoo gaarin oo atixyaadka dambe oo kale kusoo gaaro afar ragco la imaana duhur u dukana lianna salaad jumco ma oonan soo gaarin laakiinse xadiidkan abu xaatim mursalnimadiisa ayuu rajaxay nacam ayb lxabiirka ibnu xajar wuxuu yihi ibnu abi daawuud abubakr iyo daara qudni waxay yidhaahdeen baqiye ayaa xadiidkan la gooni noqday baqiyata bn lwaliid can yunus can fulaan markaas baqiyana waa tadliisuu sameeyaa weliba tadliisu taswiya ayuu sameeyaa tadliisu taswiyaha qofka sameeyana sheekhiisa waa inuu isaguna can can uunan ku werinin marka baqiya hadda sheekhiisa can buu ku werinaa xadiidkan saa darteed marka ciladaasna waa ku jirtaa irsaalkanna waa muujiyey waa kan ibnuxajar waxaase looga kaaftoomay xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaa ninkii hal ragco salaada kusoo gaaro salaadaas waa soo gaara saxiixeynka oo xadiidkaas ku jiraa marka kaasaa looga kaaftoomay midkaan hadda daciifka ah waxaa looga kaaftoomaya midkaas kan isaga ciladaa ah ku jiro marka sida daara qutni iyo abu xaatim iyo ay cadaynayan ibnu abi xaatim ceelkiisa ayuu kusoo guuriyey aabihiis hadalkiisan marka xadiidkan eh, waa saasuu ku cilaysanya marka oo ciladiisa baqiyana waa ku jiraa tadliisu taswiya ayuu sameeyaa sheekhiisana cancana ayuu ku warinaa xadiidkan dariiq kalena waa ku yimid ibraahim ibnu cadiyata thaqafi oo ku jiro ninkaasuna waa munkaru lxadiidi jiddan dariiqaas ibnu xibbaana warinaayo marka midda saxiixeynka ayaa lagu kaaftoomayaa wabilahi tawfiiq wsala allah wsala ala